وصل اللهم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم باب أقسام اللامات وأحكامها باب كان وحuu baab yahay laamamka qaybahooda iyo axkaamta laamamkaasi ay iska leeyihiin laamku wuu qaybsamaa waxaa jira laamu altacriifiya waa lambarkow iyo laam asal ah oo kelimada ka mid ah waa in maalanba ay ka horeyso hamsatu qaci laamta aleed maxaa ka horeeya hamsatu wasli ta asalka ana maxaa ka horeyn hamsatu qaci baa kolkaa ka horeynaysa laam ismiye ah waa ta ismi calam ah galahaysa laam ficliye ah waa ta meel macno ficli uu joogo galahayse kolka ay ku noqonaysa waa ta ficilka galahaysa ficilka naftiisa ta galahaysa iyo laam xarfiyeah ayay kolkaa maaragta ay ku noqonaysa laam xarfiyeah laam kale oo lixaad baa jirta oo laamu amarkii ah ficlu amarka tii ku khaaska ahayd lixdaa laamood ayuu sheekhu halkan xukunkooda kaga hadlahaya alla fiicana diintu markii ay shaksiga si fiican u gasho ee uu mutafanin uu yahay fiicana sheekhani wuxuu isugu kaa keenay fiiri waa qaari wada yaqaanaan haddana laamihii oo dhan buu ka hadlahaya ma arkaysa laazim shaksigu waa inuu cumrigiisa u qaybiyo intii axkaamteedu ka wada hadlaya iska fiiri laamta tacriifiyadi laamtu waxay u qaybsantaabu ku yidhi tacriifiya kow dheh asliya laba dheh ismiya saddex dheh ficliya afar dheh xarfiya shan dheh amariyo lixdaasay u qaybsamaysa marka ta tacriifiyadiihi waxay kolkaa ma aragta ay ku noqon haysaa laamu al bay noqon zaa'id bayna ka tahay kelimada oo usuusheeda ka mid ma ah laba xugum bayna leedaho waana la idhaariyaa waana la idqaamaa xugumkeedu labadaasu noqonaya sideed iyo labaatankii xaraf afar iyo tobanna cindigooda waa la idhaarinhaya afar iyo tobanna waa lagu dhex idqaamahaya afar iyo tobanka laga idhaarin waa afar iyo tobanke waa ibqi xajaka wakaf caqiima ayuu kolkaa ku noqonaya kuwa lagu dhex idqaamina waa inta soo hadhay buu yidhi haddaad doonay ib uma sil raxman tafiz dif tha nicam dac suua danin zur shariifa lilkaram tuxfatladfaalkaadi maamisha dafkaaga soo noqon sooma baydbu sheekh kusoo dhex darsada taasa kolkaa ma aragta xuruufteeda ay noqonayaan ibtaada qaadato mataada qaadataa waad garanaysaa waa kuwa lagu dhex idqaamo noqonaya haddii aada idhaariso idhaarka aleed maxaa maxaa la yidhaha magaciisu waa maxay waa qamariy haddaad idqaamtana idqaamkiisa magaciisu waa maxay waa shamsiy maxaa qamariye loo yidhi alqamar say la asheedu u muuqatay kuwan kalena u muuqanaya maxaa shamsiye loo yidhi ashamsi say asheedu u qarsoon tahay bay kuwanina u qarsoon yihi waxyaalo kalaa la yidhi laakin intaa ku dhaabsan khalaas wixii al ahaa ee tacriifiye ahaa halkaasaad isaga kaga baxaysaa wixii al ahaa ee tacriifiye ahaa halkaasaad kaga baxaysaa hadda qaabka uu sheekh usoo jadwaliyey waxa weyaan qaab tajwiida iska fiiri ma unan kala qaada ashii zaa'idada ahayd iyo tii tacriifiga ahayd iyo tii istifhaamiyada ahayd iyo tii mawsuulka ahayd iyo tii tii kamuna hadli sheekh qaab tajwiid buu usoo diyaariya iska fiiri maxaa haay xukumka labaad wuxuu noqonayaa waa laamtii asliyada ahayd laamta asliyadii waa laam reeban oo awalulkelima galahaysa oo hamsatuqadca ay ka horeyso kolkaa ma aragtee iyada la-aanteedna kelimadu maba suurtoobahaysa lanna waa asal kelimadu way dabar gu-iba haddii laga bixiyo laamta lanna kelimada asal daa'imanna laamta iyada waa la idaariyaa waxaana kolkaa eega sheekhu laamtan uu kaga hadlahayaa waa noocii yar aleedba iyaduna u iska fiiri maalanba maxaa ka mid a ah? alfun alcayn alfayn hadda eh. alcaynteedu waa tii tacriifka ahayde eh. alfun alfayn alwaax alsinatukum alwaanukum ilxaafa alfaafa biilxaadin ilyaasa ilyaasiin bilalqaab alalbaab kolkaa ma aragta waxaaso dhan alalbaab ta loo jeedaa waa tae albaabka dambe wey ee asha hore maa iska fiiri alalaabta loo jeedaa waa tahay alaabta ta ku jirta wey ee asha hore maa asha hadday hamsatu wasli ka horeyso ilaa wa ilaa waa maxay waa tan tacriifiyada ah wey tan asliyada ama iyada ka horeeya ilaa wa ilaa hamsatu qadci baa ka horeeya labada hamse kale saa taasi kolkaa ma aragta kuu noqonay taa waa la ihaariyaa iyada ayb mm-hmm. marka ilyaas qiraa'ooyinka hishaam wajki iyo maaragta ibnu dakwaan miyuu ahaa kii maaragtay xagga kubrada markii la fiiriyo eh, labada wej ku lahaa kaas isaga maaragtay kolkaa wadadiisu way ka baxsananaysaa ibnu dakwaan bu ah soo saa maahayn way ka baxsananaysa wadadiisu oo isagu alyaas buu aqrinayaa soo maahayn waina alyaasa deetana waina markaad ku istaagto alyaas baad ku bilaabanaysaa waa asha tacriifi abay ah taasi noqonaysaa tan ismiyada ama ah noqonaysa ee kolkaa maaragtay ismiye ay u noqonaysaa waa kuwa aqriyey maxay ilyaas kuwa aqriyeyba kolkaa maaragtay kuu noqonayaa mm ee kelimada isku midka ay ka tahay tasmiyadiina waa laan reeban iyaduna kelimay ku dhex jirtaa welibana kelimadiina waa kelimo calam ay noqonaysaa suldaan mulkan sulxan saldan iyo soo garamaysid milxun khalfun faxala min bacdihim khalfun khalqun waxaasoo dhan waa maxay waa laam ismiyeah iyadana xukunkeeda waa maxay weligeedba iyadana waa la idhaarinaya ficiliyaduna waa tii ficilka kala haysa soo maah iyadana weligeedba maaragta waa la idhaarinhayaa ilaa inay ka dambeeyaan laam iyo ra' mooye sida qul lahum iyo ijcal lana iyo qul rabbi oo kale kolka iyada waa la idqaamahaya ah. inta kalese waa la idhaarin qul nacam qul jaa waanzalna jacaltum yafcalu dalika wahalmajara laakinti meelaha qaarkood maxaa ku banaananhaya sida aad garanayso idqaamba meelaha qaarkood kolkaa maaragtay quraada qaarkeed in ugu banaanaado kolkaa maaragtay ay dheci karhaysaa sida waba yafcal dalika yafcal dalika sababulxaaris ma ahayn alhaakum alfow alfa alfa alfaya iltaqaya walgow fiihi wاltafat ishaaqu faltaqamahu lxuutu zulzilat اlad wasأlhum waxaaso dhan waa maxay waa laan ficliye ah waana la idhaarinhayaa mawaadicdaana waa la idqaamaa taxarfiyadiihi hal iyo bal iyo toodii weyaan so garamaysa dee meella waa la idhaariyaa meella waa la idqaamaa maalanba laamu hal hadduu laam ka dambeeyo hal lakum ama bal laamkeeda maaragta laamu ka dambeeyo sida bal lama yaduuqu ama ra ay ka dambaysa sida bal rafacahu اllah iyo maaragta haro ay ka di'ba hal ra-aytadiiba hadda qur-aan ma ah oo hal laamkeedii oo ra ka dambaysa qur-aan kuma soo aroorin taa darteed ba hal ra-aytadiiba ay ku miidaaliyaan idqaamku kolkaa maaragta iyada mutacayan buuba noqonayaa inta kasoo hadhayna waa la daarinaya bal natabicu bad abaca bad sawalat bad danaantu bad had taclamu meelaha idqaamku uuba ku banaan yahay meelaha uu sheekhu uu soo gurtay laakiin kitaabku muxuu ku salaysan yahay sida faraha badan riwaayatu xabsin can caasim buu ku salaysan yahay saas kolkaa maaragta ku noqonaya maalan ba uma liyaqbac iyo uma liyaqduu labadaa eray haddii aad ku bilaabato qiraa'adaada waad hoos abahaysaa um baad maalan ba ku istaagtay maxaad odhanaysaa liyaqac saasaad odhanaysaa liyaqduu saasaad akrinaysaa labadaa laf taa isaga kuu sheegi waa sheekhu wuxuu ku yidhi wallaamu laamtu tacriifiyatun tacriifiye weeye iyo wa asliyatun weeye iyo wa ismiyatun weeye iyo wa ficliyatun weeye iyo wa xarfiyatun weeye falaamu al zaaidatun zaaida ayay ku tahay filkelimati kelimada dhexdeeda waa leeyaha laamu al taasina atad waxay timid mudharatan xaalay tahay mid la daahiriye iyo mudqamatan maalay tahay mid la idqaamay fauhirat waxaa la idhaariyey qabla ibqi xajaka wakafca qiimahu intaa horteeda ayaa la idhaariyey oo waudqimat waxaa lagu idqaamay fiima khalafa inta soo hadhay baa lagu idqaamay dib uma sil raxman tafus bifdani can dacsu asan danin zur shariifa lilkaramba lagu idqaamay dib wanaagsanow uma sil deetana xidhiidhi raxman raxim tafuz waa liibaanaya dif martigeli daa nicam abaalgudmidu saaxiiba dac suu'a dannin iskaga tag maaragtee mala xun zur ziyaaro shariifa nin wanaagsan lilkaram dartiina u ziyaaro bay kolkaa ku noqonaysaa xuruftaa waa lagu idqaamahaya wasami waxaad ku magacowdaa in afaarta haddaad ihaariso qamriya ku magacawo wasami waxaad ku magacowdaa in adqamta haddaad idqaamto shamsiya wa adhiranna idhaari asliyatan idhaari wadalikaasna kaalfin iyo waxa la midka ah weeyaan wa miluhaa waxaana taa lamid ah ismiyatun baa lamid ah oo iyadana la idhaarinhayaa ka khalfi iyo waxa lamidka ah wey fakhalafa min bacdihim khalfun alfun e, e, yaqlibu alfayn iyo waxa lamidka ah weyaan iyo walaama ficlin uma xarfin uma laama xarfin iyo laamu xaraf udhiraa waa la idhaariyey ama adhiraa adhiranna bay ka dhigantay sokormaysa وأظهرن إظهاaري laama فicli iyo uma laama xarفi إظhاaري cinda اxruufi xruufta cindigeeda maa cadaa laama warا laam iyo ra waxa ka soo haray laam xarfin soo hal iyo balteeda in looga jeeda ma garanaysid saas kula kuu noqonaya kaqul lahum qul rabi balla iyo bal rafaca iyo waxa lamidkaa weeyaane iyo qul jaaa iyo waltaqaa iyo waqulna iyo bal abaca iyo waxa lamidkaa weeyaane maqdaca dambena waa la idhaaray maqdicii horena waa la idqaamhayaaba kolkaa ku noqonaya halkaa ku joogo wallahu acla waaclam waaclam